بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أم السلمة waxaanu qaadanaynaa saxaabiyadda lagu magacaabo umu salama raggii ayaa cabbaar laga soo sheekeeyey dhankii dumarka saxaabiyaadka wax yar la fiirinayaa haddana umu salamata wamaa adraaka ma umu salama maxaa ku ogeysiiyey umu salama waxa ay tahay wax allaala waxa la tafqiimiyo la weyneeyaa la yidhaahdaa wamaa adraaka waa usluub in badan qur'aanka uu isticmaalo umusalama saxaabiyadda lagu magacaabo wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa umusalama umusalama waxa ay tahay amaa abuuhaa aabbaheed fa sayidun waa sayid waa oday waa nin madax ah oo min saadaadi makhsuum reer beni makhsuum madaxdooda ka mid ah almarmuuqiina ee la eegto marmuuqiinta ahee la fiirsadee la arkee dadka ka soocan ayuu ahaa wajawaadun saqi ayuu ahaa oo min ajwaadi alcarabi carab kuwooda ugu saqisanee waxbixiya almacduudiina ee farakutiriska ah dadka farakutiriska ee tirada yar ee dadka jawaadkii saqiyadee gacanta furan buu ka mid ahaa xataa innahu ilaa asaga kaana uu ahaa yuqaalu lahu mid loo yidhaahdo zaadu raakibi raakibka zaadkeedii zaadu raakib baa loo bixin jiro saasaa loogu magac dari jiray waa socotada sahaydeedii lianna arukbaana lianna maxaa yeelay alrukbaana dadka socotada ah kaanad waxay ahaayeen laa tatasawadu midaan sahay soo qaadanin sahay ma soo qaadan jirin idaa qasadad markay usoo qasdayaan oo ay soo aadayaan manaasilahu manaasishiisa meelaha uu degan yahay iyo gurigiisa marka ay soo aadayaan dadka rugbaantae safarlayda ah sahay la'aan bay soo bixi jireen aw saarad ama ay la soconayaan fii suxbatihi suxbadiisa safar asaga uu ku jiro hadday la saaxibayaanna sahay ma soo qaadan jirin waayo intiisaa ku filneed dadka waa aabbaheed wa amaa zawjuhaa ninkeeda fa cabdullaahi bni cabdilasad ayuu ahaa waa axadu alcasharati tobankii mid ka mid ah alsaabiqiina ee u dhaqayay u hormaray ila alislaami islaamnimada nebi moxamed markii la soo diray tobankii nin mid ka mid ahee islaamka horgalay ayuu ku jiray id wakti lam yaslam uusan islaamin qablahu asaga hortiisa ilaa abuubakrin asidiiq abuubakrin asidiiq maahane iyo wa nafarun qaliilun koox yar laa yabluqu aan gaarayn laa yabluq aan gaaraynin asaabica alyadayn labada gacmood farahooda cadadan tira ahaan waa waxaan toban dhammayn macnaha abuubakar iyo in yaroo aan toban gaarayn labada gacmood farahooda haddii la tiriyo tiro aan dhammayn ayaa islaamka galoo ka horeeyey wa amaa ismuha magaceeda fa hindu hinda baa la yidhaahdaa hindu laakinahaa laakiinse kunyat waxaa lagu kunyeeyey biummi salama umu salama ayaa kunya u ahayd uma ka bacdi halabat waxaa ka adkaaday oo ka qaalib noqday calayha korkeeda alkunyatu kunyadii maantao dhan hindu hindu haddaad leedahay qof fahmayaa ma laha umu salama haddaad dhahdo dadkoo dhan way fahmayaan aslamat way islaamtay umu salama maca zawjiha zawjkeeda micigiisay la islaamtay fakaanat waxay ahayd hiya alukhraa sidoo kale hiya alukhraa macnaha sidoo kale waxay ahayd waaye ayadana fa kaanat waxay ahayd hiya alukhraa sidoo kale min asaabiqaati dadkii u hor hormaray ila alislaami aydan islaamnimada sidoo kale sidii ninkeeda dadka u hormaro u horgalay ayay markaa ku jirtay wamaa inshaaca maba uusan faafinba naba'u islaami ummi salamata wa sawjiha ummu salamo iyo ninkeeda islaamnimadooda warkiisa maba faafinba xataa haajad ilaa ay qaylisay ilaa ay guhaaday qaylisay qurayshun oo wamaajad ay kacday sidii hirka oo kale wajacalat qoraysh waxay guda gashay tasubbu inay ku shubayso calayhimaa korkooda min nakaalihaa cuquubadoodii nakaalka iyo dhibkii ay ku hayeen muslimiinta yaa umusalamo iyo sawjkeediina ay ku tilmaameen ay ku bilaabeen inay ku shubaan maa wax bay kaga shubeen oo yusalzilu dhaqdhaqaajiya ruxruxa assumma asilaabi dhagaxa sibsibka ah sallaxa iyo dhagaxa sibsibka ah ee adag dhagaxa adag wax dhaqdhaqaajin lahaa haddii lagu cadaabi lahaa kaasaa la dhadhansiiyey falam yadacufaa mana aysan daciifin kama daciifin walam yahina ma aysan taag darnaaninoo ma noqonin kuwa jab ku dhaca walam yataraddadaa mana tadarudinoo ma noqon kuwa laalaabta oo labaclabac sameeyo amaad ka noqotaan iyo amaad iskaga socotaan ma samayn intaasoo dhanba laakiin cadaabka lagu cadaabay cadaab adag buu ahaayo dhagxaanta haddii saa la yeli lahaa way zilzaalmi lahaayeen dhagxaantu wax ma dareemaan laakiin sida ayaguy aad ugu adkaysteen ayaa loola jeedaa walaa mashtadda markay ku adkaatay calayhimaa korkooda al-adaa dhibkii waadina arasuulu rasuulkuna uu idmay salawaatu ullaahi calayh naxariisyaalka alle korkiisa ha ahaatee liasxaabihi asxaabtiisii ugu idmay bilhijrati inay hijroodaan ila alxabashati dholkii xabasho ay aadaan kaanaa waxay ahaayeen waa ayada iyo ninkeedee fii ariicati اlmuhaajiriin nimankii muhaajiriintii hijrada aaday kuwii safka hore oga jiray ee ugu hor horhoreeyey ayay markaa noqdeen madad way tagtoo way dhaqaaqday umu salama iyo wasawjuha iyo wasawjaha ninkeediiba ilaa diyaari ilaa diyaari waxay aadeen ilaa diyaari اlgurbati diyaar qarbi ah macnaha dhul shisheeye bay markaa aadeen dhul ay qariib ku noqonayaan oo aysan ayagu markaa deganin ku dhalanin wakhallafat waxay ku dhaaftay uga tagtay waraa'ahaa gadaasheeda fii makkata maka baytahaa gurigeedii gurigeedii bay ka tagtay albaabikha ee sarreeyey guri sarreeye waxaa loola jeedaa guri fiicanoo wax walbay u baahan tahay uu u yaalay bay ka tagtay iyo wacizaha sharafteedii ashaamikha ee sarraysay ayadana wa nasabaha nasabkeedii alcariiqa cariiqa ahaa ee xeel dheeraabay markaa ka tagtay intaasoo dhan markay uga tagtay waxay aadday dhul ay qariib ku tahay cidna aan ka aqoon nasa fiican inay ka relatay aan la ogayn guryaha iyo cisadaa inay leedahay aan la ogayn ayay tagtay muxtasibatan ayadoo ku ajar xisaabsanaysa daalika arrintaa kullahu dhammaan cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaasoo dhan alla dartii bay uga tagto waxay ajir ka raadsanaysay ilaahay xaggiisa mustaqilatan bay ahayd tii yaraysanaysay lahu asaga fii janbi mardaatihi ilaahay raadiyahashadiisa marka loo barbar dhigo oo la dhinac dhigo waxaasoo dhan wax daciif ahoo agteeda ka yar ayay markaa noqdeen wa cala alraqmi ayadoo taasi ay jirto oo mimaa kii ah laqiyatu ay la kulantay ummu salama iyo wa saxbuhaa intii ayda la jirtay oo min ximaayati najaashiyi najaashi boqorka lagu magacaabay ilaalintiisa ay la kulmeen waxaa kaloo sii jirtay nadar allaahu ilaahay ha iftiimiye fi ljannati jannada wajha wejigiisa waa najaashi ilan wuu islaamay faqad kaana wuxuu ahaa ashawqu hilowga ilaa makata maka ay u qabeen oo mahbid alwaxyi waxyiga meeshuu ku soo degayay ah iyo walxaniinu iyo hilowgii ilaa rasuulillaahi rasuulka ay u qabeen sala allahu calayhi wasalam oo masdar alhudaa hanuunka meeshuu ka soo fulayay ah yafri kebidaha beerkeeda mid xanuunjiya oo dilaaciya iyo wakabadi zawjiha ninkeeda kabadkiisii beerkiisa farya saasay markaa ahaayeen asoo najaashi aad u ilaaliyey dhulkii ay tageenna ay kala kulmeen ximaayo fiican iyo nolol wanaagsan haddana mar walba shooqii ay u qabeen maka oo waxay ku soo degaayeen iyo hilowgay nebi moxamed u qabeen oo axadkuu masjarkii ahaa ka imaanaya hanuunka beerkooda aad buu u dhaawacayay xanuunkaa way qabeen aad buu beerkooda u xanuunjinayay xanuunjin umma intaa kadib tataabacat alakhbaaru khabaradiibaa waxay isku soo gaargaareen oo isku soo dabagaleen cala almuhaajiriina muhaajiriinta dushooda oo ilaa ardi alxabashati dhulkii xabasha u soo hijrooday ayaa waxaa soo gaaray khabaro khabarkaasoo ah bianna almuslimiina muslimiinta oo fii makkata maka ku nool qad kahura inuu batay cadaduhum tiradooda muslimiintii maka ku nooleed way tiro bateen wa anna islaama xamzata xamze islaamnimadiisa waa bin cabdilmuطalibe iyo wa cumar ibnu khadaab labadaa nin oo soo islaamayna qad shadda inay xoojisay min asrihim awooddooda waayo cumar ibnu khadaab iyo xamse oo laba geesiyaal ahoo gaalada la safnaa yaa soo islaamay intay xagga ku maqnaayeen labadaa nin awoodoodii ay lahaayeen islaamnimadii ay soo galeen baa muslimiinta ku xoojisay awoodoodii wa kafa in la reebay oo laga celiyey muslimiinta shay-an waxoogaa oo min ada qurayshin quraysh dhibkooda canhum xaggooda hadalkaana waa soo gaahay facazama waxay goosteen fariiqun koox oo minhum muhaajiriintii ka mid ahaa cala alcawdati inay soo laabtaan ilaa makata markay ku soo noqdaan een marka horeba ciqaabkaa iyo dhibkaa gaaleed uunbaa ka waday meesha haddiiba islaamkii oo xoogaystay adkaystay cumar iyo xamsena ay soo islaameen koox ka mid ah muhaajiriintii yaa waxay go'aan ku gaareen inay laabtaan maka maka inay ku noqdaan ayay go'aan ku gaadheen yaxduuhum xaal uu u dhawaaqahayay ashawqu hilowga waxaa u dhawaaqahayay macnaha xoolaha oo kale marka la kacaynayee coolaha loo sii wado ceelka iyo meelaha lamidka ah waa loo dhawaaqaa oo waa loo gabyaa gabaygaasay ku soo socdaan iyo heeska ayaga waxaa soo kaxaynayay shooqii hillowga wayadacuuhum waxaa u yeerahayay alxaniinu hillowgay markaa qabeen waayo in badan bay makana u hillowsanaayeen nebigana hillow ay u qabeen fa kaanat ummu salama umu salama waxay noqotay ahaatay iyo wa sawjuhaa ninkeeda fii aliicati alcaa'idiin raggii soo laabtay fii aliic alcaa'idiin dadkii soo laabtay kuwa ugu horeeyey ay haddana markaa noqdeen laakiin laakiinse sarcaana maa si aad u dhaqso badan ayaa iktashafa waxaa u soo caddaaday alcaa'iduuna kuwii soo laabtay annamaa numiya ilayhim wixii soo gaaray xaggooda oo min akhbaarin hadalla ah kaana inuu ahaa mubaalaqan mid laga badbadiyey sida ay u maleeyeen ama hadalka u soo gaaray maba u jirinba mid lagu xeeldheeraadayoo la buunbuuniyey inuu ahaa yay si degdega ku ogaadeen laakiin sarcaana maa si dhaqso badan baa iktashafa waxaa u caddaaday alcaa'iduuna raggii soo laabtay dadkii soo noqday annamaa numiya ilayhim wixii xaggooda soo gaarahayay oo min akhbaarin hadalo ah kaana mubaalaqan inuu mubaalaq iska ahaa wax xaqiiqaa oo wada sugan ma ahayn fiihi kaa wa ana alwahbata bootinta allatii taasoo wahabahaa ay ku soo boodahayeen quraysh almuslimuuna muslimiintii bacda islaami xamza wa cumar xamse iyo cumar islaamidoodii ka bacdina qad uubilat inay ku qaabilay kaga hor yimaadeen min qurayshin bihajmatin akbara weerar iyo hajam iyo hujuum ka sii weynkii hore markiiba xamse iyo cumar ay islaameen oo laislahaa hadda la degi doonaa quraysh ayadana waxay sii adkaysay cadaabkii ay ku hayeen muslimiinta wixii wayba ka sii dareenoo taasay markaa ogaadeen haddana arrintaa inaysan jirinba faftanna almushrikuuna mushrikiintu waxay sii barteen waxay khibrad kale u sii yeesheen fii tacdiibi اlmuslimiin muslimiinta cadaabitaankeedii iyo wa tarwiicihim cabsigelintooda wa adaaquuhum waxay dhadhan siiyeen min ba'sihim baaskooda xaggiisa maa shay baa la dhadhansiiyey muslimiintii laa cahda lahum bihi aysan u arkin min qablu horay waxaysan horay u arkin oon horay u soo marin ayaa haddan la dhansiiyey cinda daalika markaa agteeda ayuu adina arasuulu rasuulku idmay salawaatu اllaahi calayhi liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu u fasaxay biاlhijrati ila almadiina inay magaalo madiina u jiroodaan facazamad waxay goosatay umu salama iyo wa zawjaha ninkeediiba waxay goosteen calaa an yakuunaa haddana inay ahaadaan awala almuhaajiriin muhaajiriinta hijrooda kuwa ugu horeeya firaaran baxsasho iyo la orod bidiinihimaa diinkooday la baxsadaan iyo wa takhallusan ka fakasho min ada qurayshin qoraysh dhibkeeday ka fagtaan haddana ayada iyo ninkeediibaa go'aan waxay ku gaareen inay dhaqsaba madiine aadaan laakiin laakiinse hijrata umusalama umusalama hijradeedii iyo wa zawjihaa ninkeeda lam takun sahlatan mid fudud ma noqonin muyasaratan oo la fududeeyey kamaa khuyila say u malaynahayeen lahumaa labadooda ma u fududaanin markaa labaad wa innamaa kaanad waxay noqotay shaaqatan mid dhib badan murah oo qaraar ee khalafat reebtay ama ka tagtay waraa'aha gadaasheeda ma'saatan murug ma'saad iyo dhibaato ayay dhaaftay tawuunu jilcinaysa duunahaa sukadeeda kulla ma'saatin dhammaan wixii xumaan oo dhanba macnaha waxay noqotay hijradii dambe madiine ay aadayeen mid ka dhib badan tii hore murug iyo tiiraayo iyo mashaakil iyo waxyaabo fara badan ayay ku reebtay oo say u malaynayeen inay u fududaanayso oo ma fududaanin waxayse ka tagtay murugyo iyo dhibaatooyin ay dabacsanaanayso haddii la barbar dhigo ma'saad iyo dhibaatooyin kasta marka la fiiriyo eh, falnatruk aan u dhaafno alkalaama hadalka aan uga baxna liummi salama ummi salama ayada hadalka aan u dayno litarwiya lanaa say noogu warisay noogu soo tobiso annaga qisata ma'saatahaa xanuunkeedii iyo dhibkii gaaray qisadeeda say noogu soo tabiso waayo fa shucuuruhaa dareenkeeda bihaa arrintaa ay dareemaysa ayaa ashaddu daran wa acmaqu aydaa xeel dheer wa taswiiruhaa habkay noogu sawiri doonta lahaa ayada ayaa adaqu wa ablaq taasaa fiicanoo xeel dheer macnaha markay ayada ka sheekaynaysa qofka dhacdada ay ku dhacday marka uu sheekaynaayo iyo qof kale markuu ka sheekaynayo isku mid ma aha marka ayada sheekadeeda iyo sida ay noogu soo warin doonto say wax u dhaceen ayaa adaqu jilicsan ablaqu taasaa markaa xeel dheer ayadaa sheekadii qaadatay umu salama qaalad waxay tidhi umu salama waxay tihi lamaa goortii casama uu goostay abuu salama cala alkhuruuji bixitaan ila almadiinati magaalada madiine uu aado acadda lii wuxuu ii diyaariyey baciira rati ayuu ii diyaariyey uma bacdi xamalanii calayhi rabtigii dushiisa ayuu isaaray wajacala wuxuu yeelay tiflanaa keenii yaraa oo salamata ahaana canugeenii yaraa ee salamana fii xijrii dhabtayda dhabtayda ayaa markaa lagu fadhiisiiyey wamadaa yaquudu binaa waa dhaqaaqay abuusalama asagoo nagu hogaaminaya albaciir ratigii wahwa asagoo laa yalwi aan dhuganaynin calaa shayin shay macnaa meelna aan fiirinaynin toos isaga socdo meelna aan markaa dhoganin wa qabla an nafsila intaanan ka bixin can makata maka hor intaanan maka ka bixin wa ana anig can eh, maka ra'aanaa waxaana arkay rijaalu min qowmi rag qoomkayga ka mid ah waa bani maqsuum reer bani maqsuum rag ka mid ahoo tolkaygii ah ayaana arkay fatasaduu lanaa wayna hor istaageen marka jidkiibay naga xidheen waana hor istaageen wa qaaluu waxay ku dhaheen liabi salama in kunta haddii aad tahay qad qalabatanaa mid naga kaa qaalib noqotay calaa nafsika nafsadaada haddaad nafsadaada annaga nala kaa adkaatoonan ku celin karin famaa baalu imra'atika naagtaadaan haadihi ee tan ah xaaladeeda waa maxay haddii adiga meel kastaad u dawaafayso gabadhan maxaad u kaxaynaysaa macnaha wahiya bintunaa gabadheennii waaye facalamaa nadrukuka maxaan kaaga tegaynaa maxaan kaa kuu dhaafaynaa oo ta'khudahaa aad u qaadanaysa minnaa xaggeena xaggeenii baad qaadatay gabadhii wa tasiiru bihaa waxaad la dawaafaysaa waad la aadaysaa ayada filbilaadi bilaadi oo dhan shalay baad xabasho gaysay waad ka soo celisay haddana waad sii waddaa annagu gabadha waxaan kuugu darnay bay ula jeedaa inaad dhaqatood meel la degto laakiin inaad warwareejiso meel kasta aad la aadda macnaha ma rabno saa darteed gabadheenaan maxaan kaagaga tegaynaa oo aad xaggeena ka qaadatay oo aad la aadaysid bilaadii adduunka umma wafabuu calayhi way ku soo boodeen way ku soo boodeen waintasacuunii minhu way iga fujisteen oo way igala siibteen imtisaacan siibasho way qaateen macnaha intay ku soo boodeen bay ani ifujisteenay iqaateenoo asaga xaggiisay ka soo fujisteen ayagaa iqaatay waa qoomkaygii wamaa in ra'aahum maba ay arkin haddana qowmu zawjii ninkayga tolkiisii banu cabdilasad reer bani cabdilasad buu ahaaye ya'khuduunanii inay iqaateen ana wa tiflii ani io tolkay ma ani iyo canugayga markay dadkaygii iqaateen reer bani cabdilasad oo ninkaygii dadkiisii ahaana xataa qadibuu ilaa ay xanaaqeen ayagana ashadda alqadabi xanaaqtan u daran bay xanaaqeen waqaaluu waxay dhaheen laa wallaahi maya allaan ku dhaaramaye laa natruku alwalada canuga uga tegi mayno cinda saaxibatikum cinda saaxibatikum gabadhiina agteeda bacda an intasactumuuhumaa markii aad gacantiisa ka bixiseen oad ka siibateen min saaxibinaa saaxiibkeennii intizaacan siibasho haddaad gabadhiinnii wadateen annaguna canuga idiin dhaafi mayno fahwa ibnunaa waa wiilkeennii naxnu awlaa bi annagaad ku owliyaysan baa la yidhi ninkii dadkiisana dhinacaasay istaageen gabadhiina tolkeedii baa watay tolkiisii intay soo goodeen bay dheen ayagana haddii saaxiibadiinii aad wadateen annaguna waadkaydiin dhaafi mayno waa inaad na siisaan canuga waayo canugeennii waaye fahwa ibnunaa naxnu wlaa bihi annagaana ku owliyaysan uma tafiquu waxay guda galeen yatajaadabuuna iflii canugayga inay kala jiirjiidanayaan kii yaraayee salamo baynahum dhexdooda raggii reer bani cabdilazad iyo reer maqsuumi yaa canugii isku haysta marka kuwaanna way jiidayaan kuwaanna way jiidayaan calaa mashhadin meel mashhad ahoo minii xaggayga ii muuqata meel aan arkaya canugayga laysku haystaa xataa khalacuu ilaa ay siibteen yaddahu gacantiisa wa akhaduu ay markaa qaateen wiilkii ama abusalame dadkiisii ayaa wiilkii la tegey wa fi laxadaati daqiiqada dhexdooda laxadaat wajadtu waxaan helay nafsii nafsadayda mumasaqata ashamli mumasaqa in la googooyey ashamli wadajirkii dadkeennii wadajir hal qoys ahaa waana la kala googooyey waxiidatan fariidatan baan helay bay tii laxadaad keligii inaan markaa noqday fa zawjii ninkayga ittajaha wuxuu iska aaday ila almadiinati magaaladii madiina firaaran asagoo la baxsanaya bidiinihi wa nafsihi diinkiisii naftiisa odaygii halkaasuu aaday waladii canugeey ikhtadafa waxaa dafay banu cabdilasad reer bani cabdilasad oo min bayna yadaya hortayda muxataman lagu burburiyey hadiiman lagu gacan jabiyey xataa gacan baa ka jabtay kii yaraa waa la qaatay asagana reer bani cabdilasadaa haystaa amaa ana anisoo ma aha faqad istawallaa bay tidhi waxaa itawaliyo iqabsado imakaniyo gacanta igu dhigay calaya korkayga qowmii tolkayga banu makhsuum reer bani makhsuum aw qowskii wada jiray kuna halkaasaa laga tuuray kuna meel kalaa laga tuuray kuna meel kaloo markaa aaday wajacaluunii waxay iyeeleen cindahum agtooda halkaa fadhinaayaa baa la yidhi ma dhaqaaqi kartid fafaraqa waa la kala geegeeyey baynii baynkaygii wa bayna zawjii zawjkayga iyo wa bayna ibnii wiilkayga fii saacatin daqiiqat wakti yar ayaa lagu kala qaadqaaday wa mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabay tiri umu salama jacaltu waxaan guda galay akhruju inaan soo baxo kulla khadaatin subax kasta ila alabtaxi bannaanka makaan soo fadhiisanaya bay tiri abطaxa faajlisu waan fadhiisanayay fi lmakaani makaankii alladii makaankaasoo shahida uu ka dhacay ma'saatii xanuunkaygii dhacdadaa ma'sadee xanuunka badan ee dhibaatada badan meeshii ay ka dhacday ayaan fadhiisanaya subax walba wa astaciidu waxaan ku soo celcelinaya maskaxdayda suurata alaxadaati qaabkii iyo suuraddii daqiiqadihii allatii xiila la kala dhex galay fiiha daqiiqaddaa dhexdeeda baynii baynkayga wa bayna waladii waladkaygii wa zawji ninkayga adallu waxaan ahaanahayay abkii mid oysaa xataa yuqiima calaya alleyl ilaa habeenku i daboolo ilaa habeenku uu mugdiyo uu soo galo meeshaasaa fadhinaayay maqribkii marka la gaaray qoraxdu dhacdo gurigii bay ku laabanaysaa subaxii waaga markuu baryo barteedii bay soo fadhiisanaysaa way oynaysaa wa baqiitu waxaan ku sugnaa calaa daalika arrintaas sanatan hal sano aw amase qariiban min sanatin wax sano u dhow ilaa an mara ilaa an mara bi ilaa way soo maray aniga rajulu nin oo min bani cammi ilmaadeeraday ah wiilaan ilma adeernahay baad soo maray meesha faraqa lixaalii xaalkaygii buu u qalbi jilcay faraqa wuu naxaristay oo wuxuu noqday nin aad u beer jilcay xaaladayda wa raximanii wuu ii naxaris dalbay wa qaala libani qowmii qoomkayga dadkoodii baa wuxuu ku yidhi alaa tudliquuna maad iska sii daysaan haadihi lmaskiinata maskiintan maskiintan iska sii daaya Eh, iska sii daaya faraqtum waad kala geegeyseen baynahaa ayada iyo wa bayna zawjihaa ninkeeda wa bayna waladihaa iyo canugeeda wamaa zaala kama uusan suulin bihim ayaga yastaliinu inuu jilcinayo quluubahum quluubtooda war maskiin waay war saa waay way oynaysaa wuu ku celceliyay wuu qalbi jilciyey wayastadiru inuu salaaxayo caطafahum naxariistooda inuu sidaar ku samaynaayo uu rabo in cabti iyo naxariis qalbigooda uu galo wayastadiru uu shubayo ay la timaada naxariis ayuu u salsalaaxayey cadfahum naxariistooda xataa qaaluu lii ilaa ay ii dhaheen ilxiqii haleel bisawjiki ninkaaga in shi'ti haddaad doonto naabax bay dhaheen ninkaaga u tag oo inta naga dhaafe walaakiin laakiinse kayfa lii say igu sugnaanaysaa an alxaqa inaan aadoon haleelo bisawji ninkayga fi lmadiina wa atruka aan uga taga waladii canugeyga wa fildata kibadii baarkayga gobolkiisa fii makata maka aan uga tago cinda bani cabdilasad reer bani cabdilasad agtooda ma bixi karaabay tiri ani marka hooyaan ahay canugaygii maan uga tegayaa beerkaygii gobolkiisa reer bani cabdilasad waa maya kayfa yumkin say u dhici kartaa an tahda'a lii inay ii sugnaatay i dejiso lii aniga lawcatun lawcada macnaha waa murugta marka qofka aad shay aad yaad ugu faraxdood ka murugto leanna canugeeda way jeceshahay jacaylka ay jeceshahay murugtiisa iyo xanuunkiisa say iiga degi kartaa bay tiri aw tarda ama ay iga go'aysaa licaynii indhahayga cabaratan ilin wa ana anigoo fii daari lhijra daarta hijrada jooga wa waladii asaqiir canugeyga yarna fii maka maka uu joogo laa acrifu canhu shay-an waxba ka ogayn ma ii suurogeli karto mana ii cuntamayso wara'a waxaa arkay haddana bacdu annaasi dadkii qaar ka mida maa ucaaliju waxa aan daawaynaayabay arkeen oo min axsaanii murugtayda ah wa ashjaanii waxa aniga igu sugan ee dhib ah bay arkeen faraqad quluubuhum quluubtoodii ay jilicday haddana lixaali xaaladayda koox kalaa haddana quluubtoodii waxaa jilicday aniga xaalkaan ku suganahay wa kallamuu waxay igala hadleen bani cabdilasad fii sha'ni arrintayda wastacdafuuhum calaya waxay sameeyeen marka naxariis dalab calaya ay dusheeda igu naxariistaan faraduu eh, lii waxay ii soo celiyeen ayagana waladii canugaygii salama ahaa salamaa loo soo celiyey lam asha ma aanan doonin bay tiri umusalama an atarayafa inaan daaho oon ku dib dhaco fii makata maka inaan bal wax sii sugsugo maba doonin xataa ajida ilaa aan helo man usaafiru macahu dad aan la safroon raaco in intaan ka sugoon ka helo ma doonin inaan sugo waayo faqad kuntu waxaana akhshaa mid baqda an yaxdua inay dhacdo maa shay laysa aan iigu jirin bilxisbaani xisaabta waxaan xisaabta ku darsanaynin inay dhacaan ayaan ka baqaayey oo fa yacawaqanii ay celiyaan marka oy iga teedaan canillixaaqi haleel bisawji ninkayga caa'iqun wax caa'iq ahoo qabateeya oo na kala dhex gala tii inay dhacdaan ka cabsanaaya bay tihi maxaa loo anoo sii joogoo dad raadinaya lay dhahaa naa soo noqo marlada hala soo qabtay hala fadhiisiyo taabaan ka cabsaday bay tihi marka inaan sii daahdaaho maba dooninba lidaalika sidaa darteed baa dartu waan degdegay fahadabtu waxaan diyaarsaday baciiri ratigaydii wabactu waxaan dhigtay waladii canugaygii yaraa fii xijri laabtayda ama jilbahaydii wakharajtu waan dhaqaaqay bay tiri waan socday mutawajihat anoo u sii jihaysan naxwa almadiina magaalada madiina uriidu doonaya zawjii ninkayga inaan haleelo wamaa maci axad qof ila socdana ma jiro oo min khalqi illaahi ilaahay khalqigiisa ka mida subxaana wa tacaala waa keligeed aniga keligay waayabay tiri qof ila jiraaye markaa ma laha wamaa in balaqtu maanba gaarinba atanciim tanciim meesha lagu magacaabo maka xoog uguma sii bixinba xataa laqiitu ilaa aan la kulmay cumaan ibnu alxa ninka lagu magacaabo cumaan ibnu alxa ninka lagu magacaabo faqaala wuxuu ii yidhi faqaala wuxuu yidhi ilaa ayna war xaggeed u socotaa yaa binta zaadi araakibi socotada zaadkoodii gabadhiisiiye xaggeed u socotaa macnaha saasuu ii dhahay faqultu waxaan idhi uriidu zawjii ninkaygaan u socdaa oon doonayaa fi lmadiinati magaalada madiina qaala wuxuu idhi awamaa macaki axad qof ma kula socda miya ma keligaabaad tahay qultu laa maya qof ilaa ma socdo wallaahi ila allaaha ilaahay mooye umma bunaya canug yarowgaygaan haadaa ee kana maahane wax kaloo ila socda ma laha qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laa atruquki kaa tegi maayo abadan weligay xataa tabluqii ilaa aan ku gaarsiiyo almadiinata magaalada madiina anaa ku kaxaynaaya madiinana ku geynaaya uma kabacdi akhada wuxuu qabtay bikhitaami baciiri ratigayga hoggaankiisii buu qabtay xarigga raggee lagu xiro ratiga yuusaa u qabtay wainalaqa wuu ila tegey yahwi bi asoo igu sii hoggaaminaaya asoo igu sii wada fa wallaahi baan ku dhaartay tiri umu salama maa saxibtu ma raacin oo lama saaxibin rajulan nin min alcarabi carabta ka mida qatun weli akrama minhu ka fiican walaa ashrafa kana sharaf badan ninka nin karaamo badan oo sharaf leh buu ahaa kaana wuxuu ahaa idaa balaqa marka uu gaara manzilan manzil iyo meel la degoo min almanaasili meelaha lagu nasanayo la degaya ka mid ah yuniikhu wuxuu fadhiisin jiray baciiri ratiguu fadhiisinayaa uma yasta'khiru canii waa iga dib dhacayaa marka intuu fadhiisiyo halkaasoo kale ka istaagayaa xataa idaa nazaltu ilaa aan ka soo dega can dahrii dhabarkiisa oo wastawaytu aan ku ekaadoon ku sugnaada cala alardi dhulka danaa markaasuu ilaahi u soo dhowaanayaa gaadiidkii oo xaqa canhu markaasuu ka furaya uu ka dhigaya raxlow raradii saarneed waqadaahu markaasuu hogaaminaya uu geynayaa ilaa shajaratin geed waqayadahu fiiha markaasuu ku xiraya saasuu ahaa maan inuu agteeda fadhiisto iyo inuu igu soo rugrugto iyo inuu saa iyo qabtii ma jirin bay tiri halkaasuu iga istaaga intaan ka soo dego kabacdi baa intuu yimaado rabada ka dhigo uu kaxeeyu geedku xiraya waqayadahu fiiha geedkiiu markaa ku jilba xiraya uma kabacdi yatanaxa wuu iga fogaanayaa canii xaggayga ilaa shajaratin ukhraa geed kaleu aadayaa fayatajicu fii dillahaa geedka kale halkiisuu iska seexanayaa faidaa xaana marka la gaaro ama ay soo dhowaato alrawaaxu rawaaxidii bixitaankii qaama waa istaagayaa ilaa baciiri ratigaygii buu aadayaa faacaddahu wuu ii diyaarinayaa waqadamahu ilaya wuu ii soo gelinayaa mar allaala markuu ii diyaariyo uma yasta'khiru canii waa iga dibdhacayaa haddana halkaasuu tegaa ilaa ratigii ka fuusho wayaquul markaasuu leeyahay ergeybi raac buu leeyahay faidaa rakibtu markaan koro istawaytu aan ku ekaada cala albaciratiga ataa markaasuu imaanayaa faahada bikhitaamihi hogaankuu ka qabanoo qaadaho markaasuu ila kaxaynaya way hogaaminayaa nin fiican buu ahaa bay tihi ciyaal suuq muusan ahayn wamaa zaala kama zuulin yasnacu bii inuu igu samaynayo midla daalika saasoo kale kulla yowmin maalin kasto xataa balagnaa ilaa aan gaarnay balagnaa almadiinata magaaladii madiina falamaa nadara ilaa qaryatin markuu eegay uu fiiriyey qaryadii biqubaa'in quba ku tiri oo libani camr ibni cawf ay deganaayeen qaala wuxuu yidhi zawju ninkaaga fii haadihi alqaryati qaryadan buu ku jiraa tuuladaanu degan yahaye fadkhuliiha galhee calaa barakati illaahi ilaahay barakadiisa ku gal uma insarafa uu iska soo gadoomay raajican asoo ku soo laabtay ilaa makata maka qadarkaas iyo dantaasuu u baxay allah usoo soo bixiyey subxaana wa tacaala ijtamaca waxaa kulmay ashamlu ashatiid shamligii kala go'go'ay kuwii kalaisku jiray oo kala go'go'ay ayaa mar labaad isugu yimid bacda tuuli iftiraaqin kala noqmaasho dheeraatay kadib wa qarrat way qaboobsatay caynu umusalama umusalama indhaheeda bisawjihaa ninkeedii ayay ku indho qaboobsatay wasacida waa ku liibaanay abuu salamana bisaaxibatii xaaskiisii iyo waladihi canugiisii uma intaa ka bacdi طafiqad waxay guda gashay alaxdaaثu dhacdooyinkii tamdii inay soconayaan siraacan si deg deg ah ka lamxi اlbasari sida ilbirqsi oo kale dhacdooyin fara badan iyo axdaafii yaa haddana socotay fa haadihi midani badrun waa dagaalkii beder beder baa dhacay yashhaduhaa waxaa ka qayb galay beder abu salama wayacuudu minha wuuna ka soo laabtay maca almuslimiin muslimiintii soo laabatuu ku jiro laguma dilin waqad intasaruu ayagoo soo guulaystay nasran guul mu'asaran xoog badan oo adag wa haadihi uxudun tani waa uxud yahuudu wuu dhex dabaashay khimaarahaa moolkeedii bacda badrin dagaalkii beder kadib abu salama wayublii wuxuu ka muujiyey fiiha uxud dhexdeeda axsana albalaa wacabaratan u fiican wa waakramu una karaamo badan laakinahu laakiinse yakhruju wuu ka soo baxay minhaa xaggeeda waxaal qad jurixa la dhaabacay jurxan dhaabac baliiqan xeel dheer dhaabac xun baa gaaray famaa zaala kama uusan sulin yucaalijuu in la daawaynaayo xataa badaa ilaa uu u muuqday lahu nabarkii annahu asaga qad indamala inuu soo bogsanaayo inuu isku soo ururayo nabarkii inuu soo bogsanaayo ayuu markaa u muuqday laakina aljurx laakiinse dhaabicii kaana wuxuu ahaa qad rumma mid rummi ah buu noqday calaa fasaadin macnaha mid hoos ka sii qurmaayoo hoos ka sii bukanaya ayuu ahaa xagga kore keliya ayuu ka ahaa mid bogsanaya laakiin hoos wuxuu ka ahaa fasaad mid fasaad ahoo waxyaabo kale iyo malax iyo waxyaabo kale ay fadhiyaan famaa labita ma daahin waa nabarkii an intaka'a inuu qarxadayba nabarkiiba hal mar bul yidhi waalzama wuxuu laasimay abaa salama alfiraasha firaashkii wuu kici waayey wa fii ma waqti kaana abuu salama uu ahaa yucaaliju mid la dhabiibayo la daabaynaya min jucihi dhaawiciisu qaala wuxuu ku yidhi lisawjihi naagtiisii yaa ummu salama ummu salamay samictu rasuula allaahi rasuulkii allaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo odhanaya laa tusiibu ma asiibta axadan qof musiibatan musiibata musiiba ma asiibta buu yidhi oo fayastarjicu uu inaa lilaahiyaysto musiibo kugu dhacdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun uu dhaho cinda daalika musiibadaa agteeda oo wayaquul haddana uu yidhaahdo allaahuma ilaahayow cindaka agtaadaan ixtasabtu ku ajir xisaabsanayaa musiibatii musiibadayda haadihi ee tan ah haddana yidhaahda allaahuma ilaahayow akhlifnii iigu bedel khayran minaa wax ka khayr badan ilaa acطaahu اllah ilaahay waa siiya caza wajalla caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye qof kastoo musiibo ku dhacda oo ilaahay u carara oo inaa lilaahi yeystaa rabbina agtiisa ajir xisaabsasha u aada yidhaahda allah wax ka khayr badan iigu bedel ilah waa ugu bedelaa subxaana wa tacaala asagoo la daawaynaayo oo sariirta jiifow xaaskiisii arrintaa u sheegay dalla abuu salama wuxuu ku sugnaaday ama uu ahaaday calaa firaashin firaashkii korkiisa maradihii macnaha xanuunkiisii firaasha maradihi jiifkii xanuunkiisii ayaaman maalmo buu jiifay wa fii daati sabaaxin subax subxooyinka ka mid ah jaa'ahu waxaa u yimid rasuulu rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam liyacuuda suu usoo booqdo falam yakad ma sigin yantahi inuu soo gaaro inuu dhammaysto min ziyaaratihi ziyaaradiisa oo wayujaawisu uu gudbo baaba daarihi albaabkiisa daarteeda xataa faaraqa ilaa uu faaruqay abuu salama alxayaata noloshii maalintaa rasuulka uu saa u booqday ayuu dhintay faadamada wuu indhalaabay annabiyu nebiga calayhi salaatu wasalaam biyadayhi labadiisii gacmood buu u indhalaabay ashariifatayn ee sharafta lahaa caynay saaxibihi saaxiibkii abi salama labadiisa indhood gacmihii nebiga ayuu saa ugu indhalaabay warafaca kor buu u qaaday warafaca waa waa qaaday darfahu indhihiisa ila asamaa'i xagga cirka wa qaala wuxuu yidhi allaahuma kfir liabii salama ilaahyow abii salama u dembi dhaaf warfac kor u qaad darajatahu darajadiisa fi lmuqarabiina dadka muqarabiinta dhexdooda ku kor qaad wa akhlifhu allow ugu bedel oo khaliif uga dhaqo fii caqibihi cirdiisa waa dadkuu ka tegey fi lhaabiriina haabiriinta dhexdooda bacdamaa isaga haabiriinta uu ka mid yahay uu tegey ilaahayow ciribtiisana u khaliif noqoo wax khayr ahoo wanaaga allow sii waqfir ilaahu noo dhaaflanaa annaga iyo walahu asagaba yaa rabba alcaalamiin caalamka rabbigoodiiyow wa afsix ilaahu u waasici lahu abuusalama fii qabrihi qabrigiisa wanawir allow u iftiimi lahu asaga fiihi qabrigii gudihiisa aad buu ugu duceeyey rasuulka sal alla alيh wasalam amaa ummu salama umu salama fatadakarad waxay xusuusatay maa rawaahu wuxuu u wariyey lahaa ayada abuu salama ninkeedii abuu salama markuu noolaa wixii uu u sheegay uu ka soo wariyey can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam ducadii lagu ducaysanaayey ee uu u sheegay abuu salama intuusan dhiman ayay soo xasuusatay fa qaalad waxay tiri allaahuma ilaahayow cindaka agtaadaan axtasibtu ah, u ajir xisaabsaday musiibatii musiibadayda haadihi ee tan ah musiibadan igu dhacday ilaahayu ajirkeeda xaggaagaan ka rabaa laakinnahaa laakiinse ayadu lam tatib nafsuhaa nafteeda kuma qurux badnaanin kuma tiib noqon nafteeda oo kuma fiicnaanin waaye an taquula inay dhahdo allaahumma akhlifnii fiihaa khayran minhaa wax ka khayr badan iigu beddel way dhihi weysay li'annahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd tatasaa'al mid isweyddiisaa waman casaa waryaa mudan an yakuuna inuu ahaado khayra nin ka fiican oo ka khayr badan min abi salama haddaan dhaho ilaah wax ka khayr badan iigu bedel bal yaa ka khayr badan bay tihi ma jiro laakinnahaa laakiinse maa labisad maysan daahdaahin an atamat اducaa inay ducadii dhammaystirtay laakiin waa amar iyo rasuulka ducadii uu dadka faraye way tiroo waxay tidhi allaahumma akhlifnii fiihaa khayra minhaa ilaah wax ka khayr badan iigu bedel saasay markaa tihi markay dhammaystirtay ducadii xasina almuslimiina muslimiintii way murgoodeen aad bay u tiireen limusaabi ummi salama ummi salama musiibadii ku dhacday iyo dhibkii ku dhacay bay aad ugala murgoodeen kamaa si lam yaxzanuu aysan ugu murugoonin limusaabi axadin axad musiiboobay min qablu horay umu salama say ugu murgoodeen musiibadeeda dad kaloo saa musiibo u gartay saysan ugu murgoonin iyo umu ugu murgoodeen oo aطlaquu waxay u bixiyeen calayha dusheeda ismun magac oo ah aym alcarabi carab agoonteedii bay u bixiyeen tii agoontoodoo carab ah ayma inta badan waa garoobtaa loola jeedaa laakiin garoobta inta badan naagaha la furaa loo isticmaalaa marka bacdamaa ayda laftigeeday garobtun ka mid tahay oo laga dhintay haddana carab agoonteedii baa loo bixiyey id waqti lam yakun lahaa aysan ku lahayn fi lmadiinati magaalada madiina axadun qof uusan u joogin oo min dawiiha qaraabadeeda ah qof tolkeeda ka mid ah oo jooga meeshaa ma jirin hayra sibyatin sigaarin ilma yar yar maahane sibyihii carruurtii yaryaraa maahane oo ka zuqbi lqataa shimbirta xiitaxiitada la dhaho ama uunleyda ilmaheeda oo kale markaa ah ilmo yar yar ahoo zuqbir zuqbirqada shimbirta aadka u tabarta yar caruurta ee dhashay ah ama baasha uunleyda lagu magacaabo ciyaalkoodoo kale markaa ah shacara almuhaajiruuna muhaajiriintii way dareemeen iyo walansaaru ansaartii macan ayagoo wada jira bixaqi umi salamata umu salama xaqeeda calayhim korkooda ay ku leedahay ayay dareemeen famaa kaadad ma sigin oo uma dhowaanin tantahi inay dhammaysatay min xidaadihaa basaasadeedii ama asaydii ay ka degtay calaa abi salama ay u asaay qaadatay xataa taqadama waxaaba soo doontay minhaa xaggeeda abubakrin asidiiq radia allaahu canhu aad bay ugu dadaali jireen naagaha garoobada ah kuwa laga dhintay iyo waa la asturi jiroo maantoo kale ma aha saa darteed baa isla markii abubakar baa u yimid yakhtubuhaa asagoo u doonaya linafsihi nafsadiisa laakiin faabad way diiday an tastajiiba lialabihi inay dalabkiisa ogolaato abubakar waxaa la yidhi raallaho waa la soo diray uma kabacdi taqadama minhaa waxaa u soo galoo soo doontay cumar bn khaaab radia allaahu canhu haddana cumar waa kanaa faradatu aydan asna waa la celiyey kamaa radda saaxibahu sida raaxibkii loo celiyey oo kale uma taqadama minhaa rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam kabacdi rasuulkii baa soo doonay rasuulku mar allaala markii uu soo doonu u yimid faqaal lah waxay ku tiri yaa rasuul allah rasuulkii allow inna fiya waxaa igu sugan khilaalan dabeecado iyo waxyaabo alaaan saddex ah macnaa khilaalan alaaan saddex arrimood saddex arrin oo aan ii suuragelinaynin inaan ku guurs inaan isguursano ayaa jirta fa ana anigu imra'atu naag baan ahay shadiidat اlhayra aad u hanaasa badan aad baan u masar kulahay bay tiri fa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an taraa inaad aragta minii xaggayga shay-an shay yuqdibuka ku carogeliya fayucadibanii allaahu bihi ilaahna igu cadaaba subxaana wa tacaala qof iscelin karta miya haddaan naa kala arkay adiga naga kalaad leedahay tiri waxaa dhici karta inaan wax dhaho waxna aad igu aragto allana iyo cadaabo waa kow wa ana anigu imra'atu naag baana qad dakhaltu fi sin da' gashay ma yari bay tiri naag weyn baan ahay waa labo wa ana imra'atu naagna waan ahay daatu ciyaalin ilmo u saaxiib ah waayo ragga markii naag ilmale ay guursadaan marka hore waxay leeyihin cunugiigioo kale waa isaan waay adeer baanu ahay markuu dhex galana ciyaalkuu dalla dagaala soo maaha marka tii bay u bandhigaysaa waana imra'atu daatu ciyaalin ilmo u saaxiib ahaan ahay faqaala calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi amaa maa dakarta wixii aad sheegtay oo min hayratuki masiirkaaga ah xanaasaha xanaasuhu daawo male sidiisaba fa innii adcu allah ilaah baan kuu tuuga caza wajala buu yidhi kenyin iyo sharoba malasa maaha hanaasaha sidiisa waa in ilaahay laga barya inuu kaa qaado qoftan ilaahay ka qaada subxaana wa tacaala caza wajalla an yudhibahaa canki inuu ilaahay kaa bixiyo waa kow wa amaa maa dakarta wixii aad sheegto min asin da'da ah faqad asaabanii aniga waxay asiibay mil ladii asaabak wixii ku asiibay amba ma yiri buu dhahay sal alay wasalam waanu isku fiican nahay wa amaa maa dakarta wixii aad sheegtay alciyaal ah fa inamaa ciyaaluki ciyaalii ilmahayga waa ilmahaaga waa sida loo baahan yahay laakiin hooyadaa raba ciyaalka ma rabo wax soconayaa ma aha uma intaa kabacdi taزawaja wuu guursaday rasuulu اllahi sal اla alيه wasalam min umi salma faاstajaaba allah ilaahay baa ka ajibay ducaaha baryaheedii oo akhlafahaa wuxuu ugu bedelay abi salma khayran min ka qayr badan min abi salma waayo nebi moxamed sal اla alيه wasalam iyo abi salma wax laisku barbardhigi karaa markaa ma aha wa mundu dalika alyowm maalintaa laga bilaabo lam tabqa maysan noqon hindu almakhzuumiyatu umman hooyo uma noqon lisalama waxdahu keligii wainamaa hadat waxay ahaatay noqotay umman hooyo lijamiici اlmu'miniin waay rasuulkaa guursaday sal اla alيه wasalam waaswaajuhu ummahaatuhum nadar allah ilaahay ha iftiimiyo wejha ummi salama oo min salam wejigeeda fi ljannati jannada allah ku dhex ifiyo wa radya canhaa ilaahay ha ka raadi noqdo xaggeeda wa ardaahaa ilaahayna ha raaligeliyo qisadii uma salima macaanayd baan meesha oga baxaynaa beritole haddii ilahay idmo waxaanu geli doonaa saxaabigii ku xigay hamaam ibnu haal balse meesha aynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam